bismi illaahi walxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wma kuna linahtadiya lowla an hadaana allah alxamdu lilahi aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini اlxaqi liyudhirahu cala diini kullihi walow kariha almushrikuun in sha allahu tacaala maanta sidii waxyaabo badan aan ku ballansanayn waxaan idiin sidaa kitaab ka mida kutubta jumhuuriyiinta ama mushrikiinta ilaahay keyrkii caabuda ay akhristaan oo ka barakaystaan kitaabkaas wixii ku yaalla oo annagu aanu ku gaalaysiino qof walba caqli leh ama cilmi leh uu garanaya kitaabkaas waa aljawhar nafiis jawhar nafiis dad badan baa laga yaabaa inay yaqaanaan waa kitaab ka hadlaya khawaas waxyaabaha gaarka u ah shiikh uways shiikh uwayska soomaaliga wey eh. ee ku aasnaa meesha la odhan jiray biyole dhowr meeloodoo meelaha waxaa ku yaalla ka mida ah, ayaan akhrinayaa dabeedna waxaan rajaynayaa qaar badanoo ka shakisanaa waxaan inay mushrikiin yihiin inay ka qanci doonaan horena hortiina waxaan ugu akriyay munaaqib waxaana keeni doonaa tafriixu lquluub waxaan keeni doonaa insha allah kitaab kale oo iyagu aaday u daneeyaan oo la yidhaahdo tadkiratu alyaqiin way necab yihiin mushrikiintu in la caddeeyo waxa ay ku dhaqmaan laakiin waan caddaynaynaa si ummad badan looga digo iyaga laftigooda qaarkii alla hanuun la maagayna ay u soo laabtaan subxaanahu wa tacaala kitaabkan boogeysa waxaan ka bilaabayaa sabxadda boqol iyo soddon iyo boqol iyo labaatan iyo saddex jawhar nafiis yani sabxadda ama boga boqol iyo saddex iyo labaatan sababkaan u keenayna ceebeyn maaha laakiin caddayn wa ilaahay waa caddeeyaalo ahlu waxyaabay ku dhaqmaan si dadku u fahma inay baadi tahay afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakaruun ilaahay baa odhanaya mid wax abuuraya mid aan abuurayn miyuu la mid yahay si dadka loo tuso laata cusaa manaad waxba inaana tari karin idan caddayn baa la yidhahdaa ceebeyn maaha waxaan ka qancaya dadkii ku sirnaa oo laga yaabaa dadku waa tukanayaano qaar waa shahaadanayaan waa shahaadanaya islahaa inay ka qanacaan baa loogu talagalay marka xaquna in la caddeeyo wey xaqu waa in la caddeeyo ka aamusneen ilaahay baana ku addoonsaday qofkii yaqaana inuu sheego oo uu dadka baro faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur marka sabxadda boqol iyo labaatan iyo saddex kitaabka aljawhar nafiis waxaa ku yaalla wa min karaamaatihi karaamaadka sheekh uways waxaa ka mid ah maa akhbara bihi araawi can sheekh cabdullaahi bni moxamed alqaadiriy annahu qaala wuxuu yidhi ninkaa odagaay waxaaminba nabuu ka warimaya waxaa laga dhigayaa sidii nebi maxamed laga soo wariyoo kale calayhi salaatu wasalaam sanad baa la tirinaya siduu raawigii ii sheegay maxamed ibnu haydar can khaliifi can sheikh uways alqaadiri annahu qaala inuu yidhi khaliifkiisaa ka waramay yacni bada'a alwabaa cudur baa ka dilaacay meel marka ka mida ah walbaraawe walbawaadi marka iyo baraa waa soo naqaana iyadun baa bahala lagu soo qoro markata walbaraawe walbawaadi wayamuutu bisababihaa khalqun kafiir wayamuut dhintay sababta cudurkaa dilaacay dartii khadi fara badan falamaa jaaa shaykhu sheekhii baa yimid waa kee waa uways uways alqaadirii min baqdaad markuu baqdaad ka soo laabtay inuu aaday in kale warka warkamay laakiin waxaa ugu qoran waya iyaga meesha wa nashara oo uu faafiyey alariiqata alqaadiriya ariiqadii qaadiriyada uu faafiyey dacwadii qaadiriyadu xambaarsanya fi lbilaadi waddanka uu ku dhex faafiyey walbawaadi yacni bilaad waxaa laga wadaa magaalooyinka walbawaadi baadiihi markuu ku faafiyey wa qara'a dadkii uu ku dul akriyey alfuyuudaat alrabbaaniya mataqaan fuyuudaat waa munaaqibkii wa kii aan halkan ka akrinay ee kufriga ku yaalla baybalka uusan ku oolin wa kitaabka lagu ammaanay oo maxaa ka waxaa ku yaallay kadal carshiyi waalkursiyi fii tayi qabwati carshiga iyo kursiga alle cantooladeeday ku jiraan waxay ku taallaa munaaqibka dafyuubaad arabbaaniya u yaqaanaan waxaa kaloo ku yaalleen hortiina ka akriyay iyaguna wada garanaya malaktu bilaad allaahi sharqan wa maqriba wa in shi'tu afnaytu alanaama bilaxdati waxaan mulkiyoon iska leeyahay dhulka ilaahay bari iyo galbeedba haddii aan doono makhluuq oo dhan waxaan ku tirtirayaa ilbiriqsigayga waxay ku yaallaan munaaqibka qaadiriyada qofka sidaa odhanayana waa sheekh cabdiqaadir jiilaani bay leey horena waan uga baryeelna sheekha marka wuxuu mabaadiyihii ku akhriyey fuyuudaat rabbaaniya fiiha rafac allah markuu intaa sameeyey ilaahay baa ka qaaday alwadaa minha magaaladii cudurka allah ka qaaday markuu akhriyey munaaqib dadkiina dariiqadii qaadiriyada baadiyaha mariyey ayaaba cudurkiis iska tegay bibarakatihi barakadii shiikha wa kaana wuxuu ahaabadee idaa samica hadduu maqlo biardi dhul hadduu ka maqlo maradan cudur in dhulkaa ka dilaacay yursilu wuxuu u dirayey khaliifatahu khaliifkiisuu diraya ilayhaa meeshaa cudurku ka dilaacay wa yaquulu lahu wuxuuna ku odhanayaa dadaaranka uu khaliifka ninkan uu dirayo wakiilkiisa wey dadaaranka uu dhahayo fiiri qul lilmaradi cudurka waxaa ku tirahdaabi markaa meesha tagto dadkii maa wax lala cudurka la hadal waxaa ku tiraahdaa arsalani al-sheekh uways alqaadiriy cudur yahow waxaan soo diray sheikh uways alqaadiriy ilayka adiga xaggaagu ii soo diray wayaamuraka wuxuu ku amrayaa an takhruja inaad ka baxdo dhulkan ilaa ardi alkufaari dhulka gaalow inaad aado cudur yahow sheikh uways baa ku amraya bax wa samica wuu maqlay alkhaliifatu ninkii uu soo diro khaliifkiisa ah kalaama almaradi waxaa jawaabaya cudurkii kalaamkiisuubuu maqlay isagoo odhanaya kharajnaa waan baxnay wa ballig gaarsii salaamanaa saaxibu lmaqaam lagula salaan saaxibulmaqaam waa uwaysid alqaadiriin annagu cararnay mar hadduuna amray ka tagnay dhulkaana shiikiina nagu salaan yaa dhahaya cudurkii dhahaya jawhar nafiis buu ugu yaallaa mushrikiinta waxa iyaga lagu been abuuraa waliba baal gaduudkoodii horewa ay ku xadraynayeen cudurkii waa amray sheekh uweys baa amar wuxuu ku bixiyey cudurka u tag waxaa ku tidhaahdaa bacduu ku yihi dhulka gaalada aad markaasii marxabban waa kaa yeelay waana baxnay shiikhna nugu salaax min karaamaatii waay bal waa kufri ninka sidaa rumeeya in cudur meel ku jira inta lala hadla la yidhahdo bax cudurkii uu ninkan ka amar qaato uluuhiya xaq ilaahayna ha weeye subxaanahu wa tacaala ilaahay baana yidhi aman yakshifu suu'a yaa fayda xumaan iyo dhib iyo cudur yaa qaaba yaa qaaban alla ahayn ma jirto a ilaahun maca allah cudurkii buu amray ubaysada meesha ka tagay waa min karaamaati mid ka mida ah. o soo dhegaysta midaan kalana weliba cudurkii baa sanaan soo dilo sheikha nagu sanaan baxna anagu tagnay middaa kale haddana keybka la sheegay wuxuu yihi min karaamaatihi waxaa ka mida ah maa akhbara bi araawi can sheekh cabdilqaadir can sheekh cabdirasaaqne ibni cabdillaahi alqaadiriy annahu qaala kuntu jaalisan daata yowmin cinda sheikh abuways alqaadiriy radia allahu canhu fii kuludi kuludi meela ku taal maaqa kollay waa dhulkan oo meelahan unbay dabay u dhow faqaala lanaa faqaala wuxuu yidhi lanaa anaga wuxuu nagu yidhi alaana haddeer waxaa warramaya oo dadkii la sheekaysanaya ku dhex jira sheekh uways haddeeru yakhruju waxaa ka soo baxaya waxaa soo baxaya islow maxamed ibnu islow cismaan alyacquubiyi almashhuur bilaqabihi islow bulbul islow bulbul nin la yidhahda hadda wuxuu ka soo baxaya alqaadiriya oo qaadiriyadaha min muqdisho ka soo baxaya shiikii baa tuulada asagoo jooga dadkii wuxuu sheegaya islaw hebel baa soo dhaqaaqay habka uu soo dhaqaaqay o liajli sababka uu soo baxaya waxaa weeye ziyaaratii inuu aniga isoo booqdo wa muraadii ujeedka uu iga leeyahayna waxaa weeye an adcuwa lahu inaan asaga u duceeyo bian yarsuqahu llahu awlaadan dukuuran wa inaasan ilaah inuu ilmo siiyo wiilal iyo gabdho inaan ugu duceeyo ii soo aadayaa wainahu yajidu bintan waaxidatan wuxuuna helayaa keliya hal gabara ka badan looma hayo yajidu wuxuu helayaa bintan waaxidatan hal gabara wiilad iyo gabdho badan lama siin doono camal ama laxul maxfuudka uguma qorno anaa soo arka oo kale wa walaa yajidu dukuuran wiilal ma helayo walakin nadcuu lahu biljaahi waalfawz wa alkhaatima laakiin waxaan ugu ducaynaynaa sharaf iyo liibaanid iyo xusnulkhaatima adduunyada markuu ka tegayo xusn yani khaatimo wanaagsan wa huwa yasilu ilayna bacda alcasr wuxuuna na soo gaari doonaa bacda alcasr laba arrimood dalka ku jirta fiirihi oo qeybka marka koowaad halkuu soo dhaqaaqaya sababka uu soo socdana waa inuu weydiiyo awlaadta ilaah uga fadhiga wada awlaadna uma qornaxan goor baa ugu qoran jawhara nafiisku laba maha waa kan qofkii rabana u dhiibayaa si usoo tuso mushrikiin warkiinni ma yahay in la yidhaah layusan inkirin boggaan akrinaya hadda markaan labaad waa boqol iyo labaatan iyo lix bacda casar buu noo iman doonaa wuxuuna yidhi u amray faqaala sheekhu waysal qaadiriya almuxaadiri dadkii goorjoogga ahaa isnacuu lahu laban ninka caana u diyaariya iyo sunna subag iyo walqahwa Ah, yani biyana ugu sugan fii bayt ilkhala musqusana biyo u geeya waa nin soo socdoo la og yahay teleefon baa isaga xiriirsan waaba la sii diyaariyo cuntadii la siinaa wa raaxa iyo meeluu ku nasto uma bacda dalika jaaa kadib waxaa yimid islow maxamed ibnu islow cuhmaan bacda alcasr wa sallama cala sheekh sheekii uu salaamay faradda calayhi salaamtii uu ku celiyey wa qaala lahu wuxuu yidhi inii ra'aytuka anigu waan kuu jeeda xiina khuruujuka markaad ka soo baxaysa min muqdisho muqdisho markaad ka soo dhaqaaqaysay ayaan kuu jeedayba o wa muraadaka ujeedkaad leedahayna wa an adca allaha ilaah inaan kuu tuuba laka adiga an yarsuqaka allahu awlaadan dukuuran wa inaasan ilaah kugu irsaaqo awlaad wiilal iyo gabdhaa inaan kuu duceeyo ayaa hadafkaagu ahaa ninkaan hadlin baaba la ogya wuxuu qalana wa innaka tajidu bintan waaxidatan adiguna waxaad helaysaa hal gabar keliya sabar marka iska sabar walaa tajidu dukuuran wiilalna ma heli doontid wanaxnu nadcuu laka xiina khuruujuka annaguna waanu kuu ducayna markaad baxayso min cindina agtanada markaad ka tagayso biاljaahi wاlfawzi wa xusni اlkhaatima fataqabal allahu lahu ducaaء shaykh ninkii ducada sheekha alla u aqbalay faqad faaza wuxuu ku liibaaday biاlkhayraati waxasala lahu wuxuuna helay jaahun cadiim wakhatama allahu lahu bilxusna bibarakati ducaai sheekh uways alqaadiriy afar arrimood ila fiiriy marka koowaad nin baa soo socda hadda soo dhaqaaqay waa arkaa kitaabkooday ugu qoran taha mushrikiinta yaa ogolaan kara oo qiri kara saacad kadib waxa dhacaya yaa yaqaan oon ilaahay ahayn qul laa yaclamu man fi asamaawaati waalardi algayba ila allah ilaahay keliya arrinta ko caalimu algaybi washahaada ilaahay baa yidhi caalimu algayb falaa yudilu calaa gaybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuul ilaahay qaybkiisa ma tusna qof ah ilaa qof rasuul oo laga raali noqday mooye uways ma rasuul ma ilaahay baa fisadaha soo socda maya haddii markii la sheegto in waxii dhacaya la arko uluuhiya la yidhaahdo ilaahnimo uu sheegtay haddii asagu jooyiri haddii loo yiriyo kuwa ka rumeeyena ilaah aan alla ahayn ba rumeeya nin maanta ogolaan kara muqdisayba hadda ka soo dhaqaaqay yaa u sheegay uu soo dhaqaa markaa soo dhaqaaqaysaana waa ko hadafka uu u socdana waa yaqaan labo kan saddexaad hadalku u socdo waxaan u suurtagelayn buu sii sheegay waa ilaahay qaybkiisa allah bixiya yahabu liman yashaau inaatan wa yahabu liman yashaa dukuuran aw yusawijuhum dukraanan wa inaata wayajcalu man yashaau caqiiman wa mashii'at illaahi isaga looxul maxfuudka yaa tusay ninkan gabar keliya u qaran waa kufri inaad dareentaan baanama meesha ay kufrigu gaarsiisan yahay midda afraadna wuxuu yidhi waxaas iska sabar jaah iyo khaatima wanaagsan baan kugu ducayna waana heli wuuna helay baa lii sii dambana waxaa weeye waa kadiba cala allahi wa calaa rasuul waxaan rabaa shakiga ragga u kaga jiray qubuuriyiintu inay mushrikiin yihiin oo laga yaabo yucdar cii oran jiray war waxa saas caqiidaysan miyaad leedahay nabi maxamed bun raaca haddaad tiraahdo laba arrimood baa ku haysata inaad tiraahdo nebi maxamed baa waxaan ogol calayhi salaatu wasalaam in bashar qayb sheegto oo yidhahdo looxul maxfuudka cunug baa ugu yahay inaad ogolaato iyo midda kale oo ah inaad inkirto oo tiraahdo waxaa nebigu berinu ka yahay kufri waayo haddaad kufri waayo tira isku waddaan qaadno mushrikiin baan beri ka nahay cadow ullaahi subxaanahu wa tacaala mid saddexaad iga qabsada min karaamaatihi dadka hal meel hal aayada kuma yeelo bilow iyo dhammaan waxaan u malaynayaa inuu yahay meenta sabxadood laba boqol iyo soddon iyo sagaal sabxadood babwa aayad qur'aana kuma yaal hal xadiidna kuma yaal min karaamaatihi nin unbaa la weyneynaya halkaa marka haddana waxaan u tegi doonaa karaamaatihi mid kale ay waxay u weyneynayaan loo sheeg sheegayaa qofka aan macbuud noqdo lagu qanco la baryo lagu tawasulo wa min kalaamaatihana waxaa ka mid a maa akbara bihi araawi raawigu wuxuu soo wariyey raawi baa laga dhiga meesha joogo sanad saxaabiyo taabiciyo kala can isheekh buu ka soo wariyey qaasim sheekha la yidhaahdo ibnu yaxya ibnu yaxya ibnu muxyidiin be albaraawiy alqaadiriy baraawiyi w mamlukabaa annahu qaala wuxuu yidhi anna sheekhu ways alqaadiriy idaa mara cala almaqaabir hadduu qabuuraha soo agmaro sheekhu aa u fiirsada hadduu maqaabirta soo agmaro yukhrij yakhruj ilayhi waxaa u baxa xaggiisa ahluhaa dadka qabuuraha soo baxaba fa yaslimuuna markaasay way salaamaan yay salaamayaan shiikhii wayatlubuuna minhu waducaa waxayna ka codsanayaan noo ducee shiikow kamrigu soo amaraba bad qofka ka soo booday shiikow waa ku salaama ii ducee wayaquulu wuxuu oranayaa kullu waaxidin minhum mid kastoo kuwii qabuuraha ku jira ee soo baxaye ah annii tuufitu aniga waa lay oobsaday fii taariikhi kada fii shahri kada hadda ka baa dhintay bishii saasayd sanadkii waagaas ee noo ducee fayadcuu lahum markaasuu u ducaynaya wa yucطiihim lijaaza ijaazu siinaya ijaazo bixiya sheekhu samada maqribka sabuurigii maalma wataan ka hadlaynay ka warama huruudso ka hadlay dhusamarla artee wuxuu yidhi sheekh yuusuf o dadkan caawa kuu yimid ijaazadaada qaadanaya ninka meesha ku asabaa ijaazo bixinaya shahaadu bixina Ah, waxaanu ka rabnaa bay ilaahay xaggiisa uga rabnaa camal maqbuul ah iyo raxmad inay ku soo degto iyo nuur inuu ka baxo nin qabri ku jiro u dhawaaqay lagaba yaabo ilahay baa garanaya meeshu ku subxaana wa tacaala marka ijaasuu bixiye dadkii aakhiruba siiye ijaaso siiye waxay soo gelayaan fayadkuluuna fii ximaayatihi ilaalinta sheikh sheikha ilaalinay hadda ka dambeeya wayunjiihim allahu min ashadaa'id bibarakatihi ilaahay baa dhib oo dhan ka ilaalinaya barakada sheeka qabriguu soo agmaro oo ninkii ijaaso siiyo lama cadaabayo ka warran waxaa intaa leeg ayadan caaqilku inuu baraarugaana barabagaanta maa iyagaa qortay ku weyneeyo sheekooda ku caabuda meel walbana waa yaallaa waa la gadaa dadka yaqaanana way garanayaan waxaa akrinayo sax inay tahay inuu yahay buuggoodii jawhar nafiiska u yaqaane mushrikiinta qaburaaca iyo awliyada taana iga qabsada isagana maxaa weeye dadkii aakhiro jiray baa isaga raxmad ka raba ba ma ahaya intay qabriga ka soo baxaan bay isaga odsanayaan u duceeyo markaasuu u ducaynayaa wuxuu siinayaa ijaaso dabeedna ilaahay baa isaga soobkiisa ku badbaadinaya banaanka waa taallaa beenta intaa leeg yaa soo baxay adduunyada yimid barabagaanto tii u dambaysa waay marka dad jahalaa ah oo waxay haysteen say doonaan ugu u guuraan maxaa dadku shirki hadduu dii ka dhigto oo indhabeelo waxaanu kalaa loo akrinayaa waa iska dhegaysanaya maasha allah iyo karaamada jeedaa iska wada shirkigii buu u weynaya laftiisa midaan kalena qabsada haddana nin baa wuxuu ka soo safray yemen oo soo gaabinaya min xadramuut shariif baa wuxuu ka yimi shariifa ayaa wuxuu ka soo safray baa la yidhi xadramuut xadramuut waa gobolka yeman ku yaal qaybta hoose ee baddan saaran badda intia loo sheegi loo yahay waa meeshii nabiyullaahi uu deganaan jiray huud calayhi salaam haddana xadan ay ku taallo mukalla ay ku taallo sanjibaar ay ku taallo dhanka xeebta xadramuud baa nin shariifi ka yimi isagoo maaldoona soo caawimaad ka soo raadsaday sheikh weysii saaxiibadii marka sheikh weys buu u yimi sheikh weys wuxuu ka codsaday inuu siiyo shan kun shan boqol oo dirham shan boqol oo dirham inuu siiyo ka codsaday marxaban yaa sayidii wa actaa wuxuu siiyey arbamiatin may afar boqol oo riyaal buu siiyey faqabada shariifu minhu shariifkiibaa afartii boqol qaatay shariifkii ka yimid yeman ee shaxaadaya sheikhaa wax weydiisanayey afar boqol oo riyaal baa la siiyey wa qaala fii nafsihi isagaa isla hadlo shariifkii marka ka yimid yeman wuxuu yidhi idaa akhadtu haddaan qaato alkhamsamiya boqol hore waday iyo afartii ugu daray shantan boqol oo riyaal haddaan qaato waxaadartu muqdisho muqdishona aan tago meelaan muqdisho ahayn buu joogaa markaas jilibinuu joogaan u malaynaya suqwas anaa soo gaagaabinaya meel buu jooga marka muqdisho haddaan tago wa talabtu safiinata doonna aan dalbo inaan raaco wa rakibtu fiiha oo aan raaco falacalla waxaa laga yaabaa albaxriya kuwa badda ka shaqaysta ama badlayda doonta ka shaqeeya ya'khuduuna mini alkhamsamiya inay iga xoogaan shanta boqol oo riyaal wa yarmuunanii iguna tuuraan fi lbaxri badda aniga inay dilaan badda igu tuuraan xoolaha na iga dhacaan baa laga yaabaa uriidu minka waxaan igu yidhi shiikow waxaan kaa rabaa yaa shiiku ways an tajiiba daari min xadramuud gurigeygii xadramuud ka keen iman ka keen meeshaan keen aniga badaan haddaan maro tuuga i dhacaysa xoolay waa layga xoogayaa gurigeygii ka keen u yar xadramuud ka keen oo yeman ka soo rara fii haadi leyla islaxaawa faqaala sheekhu weys wuxuu yihi marxaban ya sayidii marxaban hawshaa uliisala qabana saas u rumaysan yahay kan sheegaya iyo isaguba balfiir meesha kufri ku yahay marxaban yaa sayiidin ii fariiso wa in shaa allahu tacaal bacda salaati alcishaa ilaahay idinkii waxaad ii timaadaa salaada cisho kadib ii imo tanaalu muraadaka waad helaysaa muraadkaaga guriga laftiisaan soo raraynaa fafarixa shariifu shariifkiibaa farxay bidaalika arrinkaas falamaa salluu alcishaaa markay cishihii tukadeen jaaa shiikh shiikhii baa u yimid sheekh uways wuu keenay waa jaaa wuu keenay bidaari shariif gurigii shariifku uu soo raro xaggee laga soo raray <laughs> yemen intee la keenay jilibmiya musabaraha meelaha rug gurigaa la keenay kufri kasii weyn oo rububiyada lagu rur samayn lahaa ma garanay uluhiya way dhaaftay waa maxay alrububiya yeman guri jooga inta la soo qaaday in la keeno soomaaliya oo la yidhaha wadaadka gurigaaga maarta isaga ma ahaa gal uu gala dana gurigaaga noqo xadramadu ku noqdaa dana soo fiirsada meesha arbeen badana wa qaala wuxuu yidhi yaa shariif markii guriga la keenay shariifkii uu yeeray undur ilaa hada daar daartan bal fiiri in kaana daaruka hadday bal daartaadi tahay hubi fiiri gurigaa la soo raray fa nadar shariifu baa eegay addaara gurigii wara'aa ciyaalahu wa zawjatahu wuxuu arkay carruurtiisii iyo xaaskiisa gurigii ku jira xaggee yaalla baraaba xaggee laga keenay hadalamuus yemen isla habeenkii buu arkay awoodda annagu cidaan ilaahayna ma ogin subxaanahu wa tacaala rab samaawaati walard wamaa baynahum alcasiiz algafaar fanadara shariifu daara wara'a ciyaana wa zawjata faqaala adaaru daari gurigan gurigaygii waaye faqaala sheekhu ways alqaadiriy liarbacati nafar min muridihi afar la shaqaystay lacagta la qaama isaga iyo lacagta guriga geeyey gurigii baa lagu xareeyey wa sacida daaruhu yacni fawaadacahu shiikii buu u yimid sheekhu ways waxaa u imanaya odagii baxaymasawodina waa duula hadna fawadacahu waa sawadiyey wasacida daarow anubaalakada nafacana allahu bi xatabna waa la ismarmarinaya ninbaa daar soo raray oo halkaa keenay oo celiyey waan u tegi doonaa buurha kaloo soo roqday oo isaga salaamaysa waa rubuubiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala masalo qofka muslimka maanta uu ka shakiyo waxaan inay kufri tahay ilxaad tahay in ilaahay lagu kufriyo inay tahay ninka muslimka meeluu uga shakiyo ma joogo ilaa in ilaahay qalbigiisa fulfulay oo mushrig iyo muwaxiduusan kala garanayn mooye wa min karaamaatihi tama waxaa ka mid a maa akhbaranii bihi araawi can mucallim abubakr ibni mucallim albaalkariy baa la karay baa la karaya alqaadiriy annahu qaala wuxuu yihi kharaja sheikhu ways alqaadiriy min damdamaay dumdumaay dadka way yaqaanaan baan u malan waa degaankaan dumdumaay baa la yidhaahda qaryatan waa magaalo fawqa daafeed daafeed dushiisa ku taala dumdumaay soo ma jirto waa kaa ragga yaqaanaan dumdumaay buu ka soo dhaqaa uu soo aaday kharaja sheekh uways alqaadiriyi min dumdumaan qaryatan magaalo yar oo fawqa daafeed daafeed dusiisa ku taal wa huwa yuriidu isagoo doonaya buurhakabata buurhakabuu doonaya fa jaaa aljabalu buurtii intuusan gaarin markuu meesha marayay daafeed meeshan dumdumaan jaaa aljabalu buurtii oo soo ruuqdeen buurtii buur hakaba ahay ee hakaba guda soo timidba jaaa aljabalu almusama hakaba buurta hakaba la yidhahdaa soo booqday liziyaaratihi si sheikha ugu booqato daafeed sao daafeed jooga u tagta buurtaa soo salaamaysa godka lagu cadaabay wuxuu ugu beesha kii waxaan qoray muxuu beensheegay falamaa danaa ilayhi markay buurtii ay ku soo dhowaatay isaga u salaamto rafaxa sheekhu ways alqaadiriyi biyadihi lyumna ma u salaamayaaba buurtii isagoo ogiya dadku ma oga buurtiiba u timid waa salaamay gacanta u taagay lisalaami calayhi sida buurta u salaama wa amarahu wuxuu amray buurtii birujuuci inay ku laabato ay ku laabto ilaa maxallihi boos kalaa ku laabay buur hakabaa soo dhuuray daafeed bay tagtay hakabaa buurta u idaado way soo salaamtay laabatay booskeeda hadda ay ka taagan taagantahay wuxuu amray inay meesheeda ku laabato nafacana allaahu bihi aduleyada yaa caaqila ama se qof xataa adnaa basiira ugu caqli gaaban ama dadka ugu cilmi yar oo aan garanayn waxaan inay beentaan inaan ugu jira wallaahi maya wallaahi maya qof kasta maanta wuu garanaya waxaasu inay been tahay wixii beentaa dad bay diin u tahay dadka diintay u tahay maxay yihiin muslimiin khaldan miya dadka mase waa mushrikiin qaliidiina weli mushrikiin wa ilaah rasuulkiisa ma aanay rumayn halkaana fiiriya marka min karaamaad buurta hadda maraynu soo maaha xayawaankii baa haddana la hadlay ومن كراماته وحا كمد ما أخبر به الراوي عن محمد أبو بكر معلم أبو بكر بن معلم القادري أنه قال خرج الشيخ ويس القادري لزيارة جبل أبي القاسم ما أنت نواب بحبورك وصوب وغني بورتا أبي القاسم ومن فيه من الصالحين يبورتا وحا كله الصالحين يا أولياء فاعصا ويقول فيه بعض الناس بورتا تذكر وحا يغانا جول أيلة أصدقنا محو يغاني buurta jabalu abuqaasim nin dusheeda ku aasan oo la caabudaan ah, abuqaasim layadaa maqlay oo dadku intay fuulaan la beeyey kiraan dusha ugu tagana ku dawaaqaan mushrikiinta ku caabudaan waalcarabu carabtuna yaquuluuna fiihi buurtaa waxay u yaqaaneen wahiin wahiin maanta goor ma maqal famara fii ariiqi ariiqii wuxuu ku soo maray intuu soo socday calaa ibilin kaiir geel fara badan buu soo agmara uways wa macahu talaamiidun kafiiruun waxaa la socda ardadiisii oo fara badan uways baa socda iyo xertiisii geel bay soo agmareen fa jaa'at ila shaykh shaykh uways waxaa u timid naaqatan min alibili hal baa u timid geeli ka mida way la hadash hashibaa la hadlaysa wa qaalat waxay tiri lahu isaga yaa sheekhu ways sheekhu waysow wadactu jamalayni laba jamal laba rati ama laba qurbac baan dhalay fii maratayni laba goor baan kala dhalay fadabaxahumaa ahlii wa maalikii dadka ahalkayga ilahaa oo bini aadanka iga gowracay way qasheen fa muraadii danta aan kaa leeyahay minka adiga waxaa weeye an tukallimahum kuwaan igala hadal an yatrukuu inay ii dhaafaan dabxa awlaadii iga dhaafaan caruurtii iga gowricin hashii waxay uga dacwootay shiiqways dadkii geela lahaa oo qurbaxda ka qalqalay oo kuu soo dacwooday nimankan igala fadaa fadaca sheekh uways alqaadiriy alraaci sheekh uways wuxuu u yeeray ninkii geela la joogay wa kallamahu wuu la hadlay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi inna haadihi naaqa hashani mustakiyatun minkum adinkeedii ka dacwoonaysa hashan adinkeedii ka dacwoonaysaa wa taquulu waxay leedahay wadactu jamalayni laba qurbac baan dhalay fadabaxuuhumaa way gowraceen faqaala raaci kii argeeltiraha wuxuu yidhi hiya saadiqa fii qowlihaa dhihitaanka islaam kuta run bay sheegtay wadactu jamalayni wadadaxnaahumaa way dhashay wadaca jamalayn waana qalalnayni liajli lebel si aan caanaha u isticmaal neefkuusan caanaha naga cabbin waan ka gowracnay faqaala sheekhu ways wuxuu yihi alqaadiri liraaci laa tadbaxuu awlaadaha mar dambe ha ka gowricina ilmaheeda ha ka gowricina bacda hada alyoom faqaala raacigii wuxuu yidhi marxaban ya sayidi wayah mar dambe ka gowracayo geelii baa wuxuu u dacwooday sheekhu ways la gowracayay min iyo iftiraaq iyo baatil waa asal ninka nebi alla soo diray maa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mooye saxaabadii ma maqasheen qof geeliyo ali u dacwooday abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo caliy ma maqasheen maya karaama aysan lahayn buu helanya baraawiin kan wasal baraawiin khiyaali wey waxaas buurba u soo ruqday xoolaa la hadlay yacni dadka qabuuraha markuu agmaraya u soo baxa haddana waxaan u tegi doonnaa waxaan hadda soo marnay isagoo soo raray guri joo guri ku yaal yemen oo soomaaliya keenay oo nin ku xareeyey oo xoolo geliyey dabeedna xoolihiina siiyey guur gurigii meesha ku noqday fa bacda haadaa kufrigaan kufri kasi weyn oo la sugayaa muxuu yiri inna lilahi wa inna ilayhi raajiun horeyna halkaanaad uga dhagaystay codkiisa waa idmaqashiy kii yidhi sheekh uweys baan yimid neef geela soo nooleeyo oo ku faanaya karaamadiisa weeyo qum biidnii buu yidhi xataa idni illaahi ma oran bu xataa qum biidni illaahi nabi ciise la siiye cid kale oo loo ogol yahay ma nabi ciise ayaa noolayn jiray wuxuu dhintay biidni illaah halkaana dhagaygan ku maqlayo mid qabuuriyo sanadkii hore bishi shawaal bacda ramadaan meeshaan qoryoola ay ku caabudaan ee waddadan uxud ku taalo ceelasha biyaha fiidkii qaraakaraamada wuxuu ka sheekaynayay jilaan digaag buu cunay markuu hilibkii ka dhammaystay ayuu lafiif wuxuu ku yihi qum biidni illaah lafiiba isu hilibkii afuulma sababa digaagadiiyo boolis habeenkaasoo dhan wuxuu ka sheekaynayay min karaamaatihi hal aayada ma akhriyaan laa qaala allah walaa qaala rasuuluhu ummaddii halkaasa u jeeheya baadi iyo kufriga diin uga dhiga wain sha allahu tacala waa la dagaalamanaa kufrigaas xataa yaatiya allahu biamrih wa huwa calaa kulli shayin qadiir maxaa yeele waa munkar aan munkar ka weyneyn zinadii faaxishadii dilkii kulli waxaa ka weyn shirkiga nebiguna wuxuu amrayaa mu'miniinta man ra'aa minkum munkaran muxuu yidhi falyuqayiduu biyadih fain lam yastatic fabilisaanihi haddaanan gacada awoodin arab caraba awoodta soo maa iyo internet iyo hawlo iyo indhaha laga gelin marka insha allahu tacaala waa la dagaalamayna acdaa allah qaar badan baa ka hanuunaya ka qancay qaar baa yidhi waxaan nima golo rumaysay maanan moodeyn maanan moodin maho ahaa cadawdalow ka go cadowullah mushrikiin wey haddii shaki kugu jiro kutubtan akrinayna iyagu ay leeyihiin oo falsafadooda ku yaallaan qaadee baltus ma yahay lakiini haa laakiin saa lagama waday ku dhig karaamaadkiisa wax si loo qariya lama yaqaan see laga wada gurigaan magaalada kulna ku yidhi muxuu ka wada luqad kale kuma dhigmo aayad qur'aanana maaha oo daawiin loo raadinay waa war nin yiri wa hadduu sheekhu ways awood u leeyahay inuu qeybka og yahay waxaana iska dhicin karo yaa dilay mataqaana daraawiishtiisa maxaa cabdillah xasan muxuu isaga ilaalin waay markay soo socdeen muxuu ogaan waay weliba gurigu ku carreeray gurigay ku gubeen baa la yidhahdaa markaasaa weliba lagu gobiyo waxaa ah, layidhi hebel saas markaana dilnaa roobku noo daaya ay aawa ma waxtaro bashar bini aadamka ka mida haa ah, wuxuu yahay buna ilaah hortiisa ku yahay laakiin ilaah maaha waa addoon kuwa caabuday ee darajada gaarsiiyana towbad baan ugu yeeranaa ila tawxiid ila alislaam min jadiid islaamnimo cusub maaha masalada keliya inay ilaahay cibaado u khaalis yeelaan uluuhiyadiisa u daayaan rububiyada u daayaan rabbulcaalamiin keli kulligeen addoonnaan addoommaan addoonnimada inaan ku ekaano uways baa addoonkii nala ah jiilaani baa nala ah ambiyada dhan baa addoommo ah malaa'igta addoommo ah kullanaa cibaad wa rabbuna araxmaan haddii taa la waayo mushrikiin diintooda inay fido annagoo taagtaagan ma yeelay waa burburinayna intaan kari karno biidni illaahi tacaala mana sii shaqayn doonaa ilaa oo afkeennaan kala dagaalamay waa burburinayna maxaan ku burburinayna afkeennaan kala dagaalamay dadkaan tusaynaa xaqiiqat lislaam war waxaan islaamnimo maaha ninkii xataa caaqila wuu garan karaa waxaan haddaan akrinayahay khiyaal inay wallahi caaqilku waa garan karaa sheekada cajiibkaana ah, kaalayla fiiriyaasana subxaan allah karaamaadkiisa waxaa ka mid a ah ama dhaxan min la yidhaaha halkaasi ku taalaama meesha la yidhahdo abay dhaxan wuxuu go maya mid kale wey qiso kaleo cajiiba ah, laba beeloodoo dagaalamay wa min karaamaatii waxaa ka mid a maa akhbaranii bihi rawi can sheekh qaasim ibni muxyidiin albaraawiy alqaadiriy oo sheekh cabdullaahi ibni maxamuud almaserteniy alqaadiriy wa sheekh daahir ibn abi bakr albandawiy alqaadiriy annahum qaaluu qabaailadooda uu nisbaynay waxay yidhaahdeen ana sheekh uways alqaadiriy kaana imaaman fii masjidi xaafati musanaa baqdaad xaafad baqdaad la yidhaahdo ayuu imaam ka ahaa masaajid sheekh uways sheekada dhegaysa wa kaanat caadatuhu dhaqankiisuna wuxuu ahaa an yaxdura qabla naasi dadka hortii uu yimaado fi lmasjid masaajid dadku wuxuu soo hormari jiray masaajid isagana imaama fa abta'a yowman maalin buu soo daxay waa lala yaabo sheekh maxaa ku dhahay bikhilaafi caadatihi taasoo dhaqankiisii hore ka duwan mar buu gadaalka yimi fasa'alahu alxaadiruuna dadkii goobjoogga abaa ah weydiiyey can sababi ta'akurihi sheekh maxaa kugumaana arki jiri sidaa maxaad maanta u soo daadaa la weydiiyey jawaabtan ila fiiriyo kulli dii caqlin wa labin mid kasta caqli u saaran u dhegayso maxaa u soo daafay wa abbaatuhu maxaa micnaha maanta ta'ahurihii waabahdihi ta'ahurkiisa iyo bidiciisa ayay weydiiyeen faqaala wuxuu yidhi qaamat alfitnatu bayna abnaa'i loo bogay waa qabiil soomaalida ka mid ah. fitnaa ka dhex dhacday wiilashii ilmo loo bogay wa abnaa'i tunni waa qabiil kalaasoo tunni leeda ayaa dagaalamay wa waqaca baynahum xarbu waqitaan dhexdooda waxaa ka dhacay loobogay iyo tunni dagaal daran wasaaxa waxaa qayliyey abnaa'an loo bogay ilmo loo bogay baa qayliyey jadduhum awogood bay u yeerteen faqaala waxay dhaheen yaa waalidanaa loo bogay awoga loo bogay oo wadaan ibnu faqiih ibnu cumar oo loo bogay ibnu faqiih ibnu cumar adriknaana soo gaar waaqifnaa noo soo gurmo ayay yidhaahdeen awowa loo bogayow noo soo gurmo adriknaa nasoo xale noo soo gurmo wajadahum awowgood loo bogayna lahu sijaadatan mafruushatan taxta alcarshi awowgoodna wuxuu leeyahay sijaayad lagu fidiya carshi hoostiisuu fadhiya wa inahu xaadirun hunaaka halkaasu ba xaadir ku yahay arsiga hoostiisa jahaadadiisada halkaasu fadhiya wa fawqahu jaras korkiisana waxaa ku yaala gambalee idaa uudiya haddii la dhibo axadu min awlaadihi mid carruurtiisa ka mid haddii la dhibo oo wasaaxuu ay qayliyaan wastaqaafuu bihi ay gurmad iyo gargaar weydiistaan wa qaaluu ay yidhaahdeen yaa waalidanaa awowow loo fogayow adrigna wa yataxaraku naaquus waxaa dhaqdhaqaaqaya gambalashkii waa dhawaaqaya wayasmacu loo bogayn loo bogayn waa maqlaya qayladoodu maqlaya xaggee buu joogaa carshiga hoostiisa sijaadusisada wayanzilu fawran deg deg buu soo degaya wayansuru awlaadahu wuxuuna u hiilinayaa carruurtiisii huwa wa jamiicu alawliyaa dhammaan awliyadkao dhan wuxuu amrayaa inay ilmihiisa u hiiliyaa yansuruunahu macahu isaga maciisa ayay laydud la dagaalgelayaan wa ana aniguna waxaana haddaan ugu isaajirin fii xadrati alxarb dagaalkaasaan ku jira dadkii u loo qoyo u yeeray awliyadu u yeeraan ku jira alla tunniba wax ka weeraray wa ana fi xadrati alxarb wajada way heleen awlaadu loo qogay waxay heleen nasran guul bay heleen liajli daalika ta'ahartu arrintaas darteed baan dib uga dhacay salaadii gurmad baan ku jiray shiikh baan cabsiga hoostiisa nooga yeelay duullaan baan qaadnay waxaan u hiilinaynay beesha la yidhahdo loo bogay hadday fadhiyaan waa raalli ahaada halkaana ku taalla loo bogay iyo toni nin caaqila oo iyaga ka midana ma jiro ilaa uu ogyaha uu ogo inu caado dhinto wallahi carshiga hoostiisa masa fadhin beewa dadkii soomaalida duntadu ka mid yahay wixii khayra uu leeyahay iyo wixii shar uu leeyahay ilaahay baa yaqaan khalaas sida awowayaashan yihiin ayuu asna yahay carshiga hoostaasi jaaduta allah amarku soo bixiyey markaasaa awliyooda soo gurmatay anna waan gurmaday safxadda waxay ku taallaa dagaalkaas laga hadlayo boqol iyo soddon iyo kow kitaabka jawhar nafiis duulaankii loo bogay iyo tunni oo ay ka qabgashay awliyadu lagana soo amray carshiga hoostiisa oo uu soo amray sheikh loo bogay beenta intaa la ilahay baan ku dhaariye ka waran subxaan allah marka saasaa salaada uga da'ahay haakadaa ta'akhartu sidaa darteeda u da'ahay nafacana allaahu bihi yadi ilaah nagu anfacay bi kufriga iyo shirkiga la sheegay allah nagu anfacay dhahay kuwo fara badan baa ka buuxa oo haddii la yidhaahdo min midkan loo dul istaago min karaamaatihi aada yaabaysaa shan ama lix arrimood baan idiin sheegay kulligood caqlan wa naqlanba waa baatil caqlan wa naqlan xagga caqligana waanu wada garanayna xagga shuruuc sharciga ilaahayna baatil bay ku tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa isagaa yaqaan wixii awliyaana isagaa yaqaan subxaana wa tacaala kuwa duuloo dadka maamulo duuraha uujiya maaha awliyada ma inkirsanin karaamadoodana ma inkirsanin in la caabudaan inkirsanna warkaa aanu fiiriyo qaala subxaanahu wa tacaala alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun awliyada ilaahay ma cabsadaan mana walwalaan kuwa rabbigood rumeeyey wey allana ka cabsaday qofku mu'min weli noqon karaa inaad taqaano shardi ma buur baa soo ruqday guribaa yiman laga keenay iyo bad buu kala dhambaday iyo fartiisaa xidiga ku soo degayna waxaa hadda aragto khiyaali waa war shaydaan dadku u waxyoodowa nuur qabrigiisa iska ifaabeenki waa hilaacaa qabrigi hilaacaya hadduu jiro kii nabi maxamed baa hilaacala afdalu qabri calaa wajhi ard waa qabriga ugu fadli badan dhulka dushiisa muu hilaaco oo ifo kii abubakarna ku kala mahasan muu hilaaco ifo kii cumar sidoo kale cid ka fadli badan nabiga ilahay ma garanaysaa kii nebiga ilaahayna ma ifin oo yaayey iyo fiqi wardeyadana waa ifin yaa u sheegay loo sheega nuur bay la efeeneen karaamo ku jirto waxaasoo abeenaya shayaatiin dadka ku cayaaray shaydaan baa u waxyooday allaana ka warramaya wa ina shayaaiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim layujaadiluukum shayaaiintu waa idinla doodayaan waxay u waxyoonayaan shayaaiintu walaalahood walaalahood waa mid walba baadiya si ay idinla doodaan waxaan rabaa marka inaan fahmno dhammaanteen waxaan toobin ku haynaa weerar ku haynaa shirkigan dadka diinta looga dhigay ama rufeeci ha loo yeerto ama uwo kale maalinba waxay qoreen ay ku dhaqmaan baanu caddaynaynaa waxaan bannaanka soo dhigaynaa suufiya waa caqaa'idu asuufiya ashirkiya albaatila ayaan bannaanka keenayna dadku laba inay u kala baxaan in suufi garab istaagay iyo oo ilaahay ku kufriyey mid ilaahay waxiday oo mu'miniinta garab istaagay labadaasu wey laakiin mushrikiina gacanaan ku wadaa muwaxidkiina gacan baan ku wadanaya salafu saalixna waa layidhahaa qaadanay salafu saalix maka waxaan rumaysan buu wadan kara selafka laguu sheegaya manhaju salafi saalixiyaa waa saxaabada iyo taabiciinta taabiciintii ma nin buur soo soo rujinayaa yidhi ama loo yidhi ama baabuur ka soo raray guri yemen ayuu ka yeeli lahaa cali abubakar iyo cumar maanta may wallahi marka neef dhinteen usan soo noolayn karin uways kownkan waxa ka dhacaya mustaqbalkuusan ogaan karin uways qof dhintay iyo neef midna ma noolayn karo waa shirki waa kufri waa uluuhiye ilaahay uu lahaa oo addoon la siiyey labadaa waddo in la kala maro wey maalin walbana qayb ka midaan keeni doonaa oo kutubtooda ka mida si loo ogaado acdaa allah laysuu bimuslimiin wain kaanuu juhalaa nacam qaar badan baa juhalaa ilaahay keyrkii caabuday laakiin waa maqleen tawxiidka la sheegayo maalin walba markaasay caayaana aflagaadeeyeen oo isu sheegaan cidda tawxiidka wadda ha ka haybaysanin mushrik rabbulcaalamiin xaqiisii addoon siiyey ha ka haybaysanin u caddee xaqa hanuunka ugu yar shirkiga uga yar ilaahay uga bar ha u jixinjixin cadaa allah shirki seed u jiri tawxiidna u jiri isu dugsanayaan colna aysan u ahayn suurtagal miya wallahi suurtagal ma diinta abujahl iyo diinta nebi maxamedba isku weyn lagu shubaaya suurtagal miya may wallahi ma yeelin insha allahu tacaala waa findhixidii waa saaraynaa ahlu shirki waa caddaynaynaa dadkaan u caddaynaynaa ilaahay idinkii dad badan baana ka qancaya oo fahmaya cadowullah horey waa u martiqaadnay waa ku celcelinaynaa mushrikiin baan idiin naqaanaa laakiin waa nala doodi karta kitaab iyo sunna haysanaa soo ma ydaan dhigin soo culimmo waaweyn idiima joogto soo ma rumaysnidin kutubtaana waxay niyihiin diintii niyihiin ah banaanka imaada hadal wey aflan ka hadlan boqol goor ad boqol wakti badan baanu niri banaanka imaada iyaga iyo kuwa difaacaya murjiada ee oran yucdur yucdur inkastoo qaarkood hadda ka qanaceen yucdarkii waa joojiyen laakiin si taagtiga sindiiq la maqlay baaluu daraadii ka hadlay oo oranaya waa la ii sheegay wuxuu yidhi adoo jaahila ah inaad wax gaalaysiisa maaha wuxuu ugu talagalay qofkiinu shaki ka geliy oo adoon cilmi lahayn laakiin yaqaana laa ilaaha ila allah haddaa aragti nin sanam caabuday ma inaad cilmi soo yeelataa saad u gaalaysiisa badiihiya alcaqiida la yidhaahdaa badiihiya wax bannaanka yaallowa carruurtaa rabaa inay garato ninkaas nebi maxamed buu diiday maxaa waaya kaafir kaasu ilaahay buu ilmo ku tilmaam oo muxuu yahay kaafir kaasuu ilaah kalu caabudaan aan lahayn muxuu yahay muuse way kaafir ninkii nebi maxamed inkirama shiikoo soo weydiinaysaa shiikoo ninkaana nebi maxamed buu diiday nebidnimada uma kirsaa maxaan dhahaaliyaadii zanaadiqada warkooda iska ilaaliya markaasuu sii taxninayaa dhalinyaro dadkii fahamsanaa xaqiiqa oo wuxuu sii raaciyey sida la ii sheegay qaala allahu tacaala buu dhihi aayad buu moodaya man lam yukafir almushrikiina aw shaka fii kufrin aw saxaxa madhabahum kafar aayad qur'aana ma aha xadiidna ma aha laakiin jaahilku aayad buu moodaya markaasuu mad ku gaalaysiinaya waa xariir sindiiqa oo ugu talagalay kii xataa balaaqo qaadan laha inuu shaki geliyo raadiu ka man lam yukafir ilmushrikiina aw shaka fi waa ijmaac waa naaqid min nawaaqid alislaam laakiin ma ahan aayadna maaha xadiidna maaha aayadna maaha xadiidna maaha fahamku culimmada isku raaceen qofkaan mushrikiinta gaalaysin ama u dooda inuu gaalayo marka jaahil adigoo ah fiqiih ma tihin cilmi aad gaalnimo ku sheegtay maadan gaarin ha degdegin oo uu ka wado ninkaa ilaahay reerkii caabudaya ha gaalaysiino dhabarku kaaga dhegan yahay ogow caduwullah yuu ku sirin yuu ku sirin nin ilaahay ku kufriyay inuu islaam ku sheegto salaada keliya uu diidee sababta aragtay waa ninka salaada diiday maxaa la dhaha taariku salaa waxaa culamo ka qaylinayoodalafulka ku sheegay ou ka mid yahay axmed bin xambal iyo isxaaq ibnu rahawey iyo cabdullahi ibnu mubaarak kaafir nusuustii bayna soo qaatee salaad laga taga hadday gaalnimo tahay ilaahay oo ilaah kale lala caamida ka waran marka iyagana digniin ilaahay ka baqa zanaadiqada taagtiiggaas wada oo shaki gelinaya qofka nin dhalinyaro hadda kahor casharo aan siin jirin saddex sano miya mse afar sano kahor uu la dhacay shirkigan ah, iyo beri ilaahayga tusay isuu ugu hayay in subxii dambe wuxuu nin anigu faqiih maahay mufti maahay maxaa dhacay dadka ilaah u shari yeelaya aniga ay dufadaan isaga ilahay keyrkii caabud asaga u taalla aka sanamka caabud asaga u taalla aniga allah caabudaasha dawaqta alaasane muftida arrintu muftinimo ma aha aayad qur'aana alla wuxuu ku yidhi laa tatakiduu caduwii wa caduwakum wliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda mu'miniina cadowgayga iyo kiinna ha soo dhowaysan walaalaha ka dhigana jeclaan cadowga ilaah yaa waa kufaarta wa ma ku jiraan kuwa sheegaya mushrikiinta muftimaahay donald trump ka war waxaa haysta markaa maaha trump gaal waa yidhi muftimaahan baa muftimaata maxaa gaalaysiina maya kutubta ku taalla oo kan jiilaani caabuda kaas ciisu caabuda kana jiilaani u caabuda shiikhuya madaxaa wereeraya culamadiiba arrintaan maartay madaxaa wereeraya maaha adaan ogoleen xaqiiqa ama toos waxaa taraa mufti maaha cid gaala agteeda ma jirto yuhuudi walaa nasraani walaa mujuusi anay bini aadam bini aadam dheh dhexda ka raaca ama kala saara cadowullah iyo awliyaa allah sagaal doolar buu igu dhameeyey hebel oo jooga xalay si igu qancin lahaa inaanan cidna gaalaysin adugu ha gaalaysin laakiin aayad baan akrinayaa micnaheeduna waa taqaanaa sheeg baan ku akri